الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan qaadanaynaa سacد بن وqاص irmi sacd irmi fidaaka أbي وأmي nebi moxamed ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalama yaxrisu sacdan yowma uxud asagoo taxriidinayo raba inuu guubaabiyo maalintii uxud irmi tuur sacdow tuur buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyaday iyo aabbahay baan kugu furanayaaye acuudu billaahi min ashayطaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu acuudu waxaan magangelayaa billaahi ilaahay min ashayطaani shaydaankii baan ka magan galay alrajiimi hee la fogeeyey bismi illaahi magaca allan ku bilaabay allihii alraxmaani naxariista guud io alraxiimi midda gaar ahaaneedba markaa ay u sugnaatay wa wasayna alinsaana insaankii waan dardaaranay biwaalidayhi labadiisa waalid ayaan kala dardaaranay inuu ixsaan iyo wanaag u sameeyo xamalathu ummuhu hooyadiisaa soo xambaartoo waxa soo xambaaro uurka ku waday hooyay ahayd wahnan calaa wahnin dacfi iyo tabardarro calaa wahnin daciiftinimo iyo tabardarro dusheeda la saaray ayayna ku soo xambaartay oo bil walba bisha ka dambaysaa way ka tabaryaraanaysaa hooyada mar allaala markii canuga uurkiisa markaa wada wa fisaaluhu fii caamayn naasgurintiisana laba sanay qaadatay laba sana dhexdooda ayaa naaskii markaa looga gooyey anishkur lii ani igu shukri buu dhahay ilaahay weli waalidayka labadaada waalid labadii ku dhashayna ku shukri ilaya xaggayga almasiiru marjica iyo laabashadu ay ahaatay wa wain jaahadaaka haddii ay kugula dadaalaan calaa an tushrika inaad ii shariig yeesha bi aniga maa shay laysa uusan kuu ahaanin laka adiga bihi shaygaa cilmun wax ogaali cilmi uusan kuugu sugnaanin hadday damcaanay kugula dadaalaan inaad iigu shariig yeeshana falaa tudichumaa ha ka yeelin ha ku ateecin buu dhahay ila subxaana wa tacaala falaa tudichumaa wa saaxibhumaa la saaxib oo wanaag iyo mucaamalo fiican kula dhaqan fi dunya adduunka inta la jooga macruufan macruuf wax macruufii wixii adduunka ku tacalluqee ku saabsan waalidiinta waa kugu leeyihiin wattabic raac sabiila man man jidkiisa anaaba laabtoo noqday ilaya xaggayga uma intaa ka bacdi ilaya marjicukum noqodkiinna xaggayga ayuu ahaaday fa unabbi'ukum waxaan idinkaga warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluuna wixii aad ahaydeen kuwa camal qabtana waan idin sheegi doonaa lihaadihi alaayaat aayaadka alkariimaati ee wan wanaagsan qisa qiso ayaa ku jirta qisadaasoo fadda fadda markaa ahoo keli ah macnaa ayadoo kale aan laakin raayaca raayaco ah qisadaasoo qurux qurux badan qiso aad iyo aad u qiimo badan oo qurux badan isqaracat taasoo lagda legdantay taasoo legdantay oo la dagaalantay fiiha qisadaa gudaheeda daa'ifun koox oo min xawaatifi almutanaaqida cawaaqifta iyo dareenyaalka kuwooda caatifada ah ee iska hor imaanaya ayay markaa legdantay waxay legdantay dareemo ama dareemooyinka iska soo horjeeda ee mutanaaqidada ah waa qiso lagdaltay oo la dagaalantay oo fii nafsi fataa wiil dhallinyaro ah nafsadiisa ku sugan wiilkaasoo tariya alcawdi laftiisu ay tahay mid aad i aad ah u cusub maana canug yaroo hadda soo baxay ah ama laftiisu ay markaa jilcan tahay nafsadiisa ay ku jirtay cawaadif iska hor imaanaysaa waa qiso ay ku dagaalantay oo ay lagadantay fa kaana wuxuu ahaaday annasru guushiina lilkhayri khayrkiibuu u sugnaaday khayrkii ayaa guushii helo cala ashari shartii baa laga guulaystay waliliimaani iimaanka ayuu guushii u sugnaadayoo cala alkufri kufrigii laga guulaystay macnaa markay dagaalameen laba arrin oo mukhtalifoo iska hor imaadsan cawaatifadeeda mar walba tii khayrkii iimaankaa guulaysatoo guushii heshay shartii iyo kufrigiina waa laga adkaaday macnaha labada ku dagaalantay waa labada amaa batalu lqisa qisadan batalkeeda iyo geesigeeda fa fatan waa shaab oo min akrami fidyaan dhallinyaradoshika kuwa ugu karaamada badan makata maka ku noolaa nasaban xagga nasabka wa acazahum ugu cisiisanaa oo ugu sharaf badnaa waa acizahum umman wa abban hooyo iyo aabbe sheekadan aan rabna inaan bilowno oo aan guda galno waxaa batal u ah waxaa geesi u ah dhallinyarada waxaa atooro ah bay dhihi jireen filimada waxaa ka atooro ah waa qisatu fataa fati shaab iyo dhallinyaro qisadiisa oo min akramin fatiyaan fidyaan iyo dhallinyararkii maka ku noolaa kuwa ugu karaamada badan ka mida nasaban xagga nasabka wa acazihim umman wa abban xagga hooyo iyo aabbana ugu cizi badan daalika alfataa shaabkaasi waa huwa sacad ibn abi waqaas radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo wa ardaahu ilaahay ha raali geliye kaana sacad wuxuu ahaa xiina wakhtigii ashraqa uu soo baxay nuuru nubuwati nebinimada nuurkeeda fii makkata maka markuu ka soo ifbaxay uu ka soo bidhaamay shaaban dhallinyaro ayuu ahaa rayaano shabaabi dhallinyaranimadiisu ay bilow tahay dhallinyaranimo bilowgeeda ayuu markaa ku jiray qadun ay ahayd mid jilicsan alihaab haragiisa maqaarkiisana wuu jilicsanaayo wuxuu ahaa dhallinyaro cusuboo hadda markaa soo baxay raqiiqa alcaatifati dareen sarana leh ama dareenkiisa raqiiquu ya uu jilicsan yahay dhaqso uu markaa wax u fahmaayo kafiira albiri baarinimadiisu ay badan tahay biwaalidayhi labadiisa waalid oo baarinimo falkooduna uu aad u daran yahay buu ahaa shadiida alxubbi jacaylkiisa miduu ku adag yahay liummii hooyadii khaasatan khaas ahaan hooyo iyo aabba labadoodaba birigii wanaagga waa u samayn jiray laakiin hooyadiisuu ugu darnaa jacayl uu u qabay wa cala araqmi ayadoo ay jirtay min anna sacdan sacad kaana inuu ahaa yowmaidin maalintaa yastaqbilu mid gelahayay rabiicahu gugiisa ama da'diisa assaabica cashara toddoba iyo toban toddoba iyo toban jir ayuu gu ahaan gelahayay faqad kaana wuxuu ahaa yadummu mid ku haysta bayna burdayhi labadiisa burdi labadiisa go dhexdooda asagaa loola jeedaa ile labadiisa go asaa ku dhex jiree wuxuu ku haystay oo uga buuxay kafiiran wax badan oo min rajaaxati alkuhuuli dadka garmadoobayaasha ah rajaaxadooda iyo caqligooda oo kale ayuu lahaa asagoo canug yar ah iyo wa xikmati shuyuukhi odayaasha dadka waxgaradkee da'da ah xikmadoodana waa lahaa asagoo canug yar ahoo toddoba iyo toban jir ah yaa labadiisa go' waxaa ka buuxay rajaaxat alkahooli ragga garmadoobayaashaasay u fakeraan ou u kale u fakeri jiray waa xikmatu shuyuukhi odayaasha da'da ah say xikmadda u tuuraan ay wax xikmad ugu jideeyaan ayuu markaa ugu jidayn jiray falam yakun ma uusan ahayn maalan tusaale ahaan yartaaxu mid yartaax ahoo ka hela amase mid ku faraxsan ama ku raaxaysta ma ahayn ilaa maa shayga yatacallaqu bihi ay haystaanay ku dheggan yihiin lidaatu dadka lidaadiisa ah lidaatihi dadka asaga lafilka ah ee laloodka ah waxa ay ku dheggan yihiin asagu kama helin oo ma jeclayn oo min alwaani llahwi lahwiga iyo cayaaraha noocyadiisa iyo kala duwanaashihiisa ah ee dhallinyaradu aad bay waxyaabo u jecel yihiin alwaan lahwi ah oo kala duwan ciyaarooyin kala duwan bay jecel yihiin mid baa kubadda aad u jecel midaanba ka helinoo cayaaraha waaladii tumashada ka hela ko aan ka helinoo muusig inuu ciyaaro ama u boodboodo jecel bacdamaa saa ay tahay sacad ma uusan ahayn tusaale ahaan yartaaxu mid ku raaxaysta ama ka hela oo jecel ilaa maa yatacallaqu bihi waxyaabaha ay ku dheggan yihiin oo ay ka helaan ama ay haystaan lidhaad dadka asaga lafilka ah oo min alwaani lahwi lahwiga iyo cayaaraha noocyadooda kala duwan ah wa wainamaa kaana wuxuu ahaa yasrifu mid u sarfadoo u leexday ama u leexiyey hamuhu hamigiisa ilaa biryi sihaani sihaanka iyo gamuunada qoritaankooda wa islaaxi alqisi qaansada wanaajinteedii samaynteeda ayuu aad ugu leexday watumarsi iyo inuu ku tababar qaato birimaaya tuurmada shiishmada xataa intii lakaannahu aa u malaysaba sacad kaana inuu ahaa yuciddu mid loo diyaar garaynayo nafsahu nafsadiisa liamrin kabiirin arrin weyn arrin weyn nin loo diyaar garaynahayaad u moodaa walam yakun ma uusan ahayn aydan sidoo kale yadma'inu mid ku xasisha qalbigiisa ilaa maa wajada waxa uu helahayo calayhi korkiisa inay ku taagan yihiin qowmahu qoonkiisa tolkiisa iyo dadkiisa waxyaabaha ay haystaanna kuma qanacsanayn oo min fasaadi alcaqiidati caqiidada fasaadkeeda ah min fasaadi alcaqiida caqiidada fasahaadsan iyo wasuui suuci alxaali xaaladda iyo dhaqanka xun ay ku jiraan muusan ku raali ahayn xataa laka annahu ilaa aad u malaysay kaana inuu sacad ahaa yantadiru mid la sugaya an tamtabda inay u soo taaganto ama in loo soo taago ilayhim qoomkiisa xaggooda yaddun gacan qawiya xoog badan xaasimah go-aan leh xaaniyatan haddana naxariis badan wuxuu la sugaaya dadkiisa mar un inay u soo taagantay ay helaan gacan xoog badan xaasimo ahoo go-aan leh haddana xaaniyo ahoo aad u naxariis badan taasuu aad i aad u jeclaa taasoo uuna u rabay waxay tahay litantasilahum in ay ka saarto ama ay ka dhex bixiso bimaa yatakhabatuuna waxay ku dhex dabaalanayaan fiihi gudihiisa oo min dulumaati mugdiyaalaha gacan uun inay timaado taasoo ka insaalisoo ka siibtoo ka bixisa mimaa yatakhabatuuna fiihi waxyaabaha ay ku dhex dabaalanayaan weliba takhabadka waxaa loola jeedaa qofka jihada fiican aan u soconin waa meesha alla ka yidhi ya'kuluuna aribaa laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almasi qof waalan suu u socdee dhacdhacaya oo kale dabtaas noocaas ah ayuu ayaa in laga saaro yuu aad u jeclaa oo min dulumaatin mugdiyaalka ama jahliga ah wa fii maa waqti huwa asagoo kadaalika xaaladiisu ay sidaa tahay shaaءa allah ilaahay wuxuu doonay jalla wacaza an yukrima inuu karaameeyo alinsaaniyati insaanka kullaha dhammaan bi haadihi اlyaddi gacantaa ayadaa inuu ilaahay ku karaameeyo alxaaniyate naxariista badan albaaniya ee wax dhistaa ee wax dhisayso wax lagu dhisaayo inuu ilaahay ku karaameeyo diinta ama nebigaa loola jeedaaye saa darteed gacan iyo waxaan waa iska isticaaro ilaahay baa wuxuu doonay inuu insaanka ku karaameeyo dhammaan gacantii sacad uu tamaninaayey naxariista badnayd haddana wax dhisaysay waay nebiga aadna waa u naxariis basnaayo dadka aad buu ugu naxariisanayey haddana akhlaaqdooda iyo wanaaggoodii suluugoodu dhisayay sala allahu calayh wasalam taasuu ilaahay doonay fa idaa hiya waaba ayadoo yaddu sayidi alkhalqi khalqiga sayidkooda gacantiisaa waa moxamed ibni cabdillaahi gacantaasuu ilaahay doonay wafii qabdatahaa waxaana gacanta ku jira alkawkabu xidig alilaahiyu ilaah xaggiisa ka yimid alladii kaasoo laa yakhduu aan damaynin waa kitaab ullah ilaahay kitaabkiisa gacantaa gudaheeda waxaa ku jiray kawkab iyo xidig xagga alle ka yimid subxaana wa tacaala kaasoo marna aan iftiinkiisa la weynaynin waa kitaabullah waa kitaabka alleh waayo kitaabka ima qur'aanka nuur buu ilaahay ku tilmaamaa subxaana wa tacaala faaaminuu billaahi wa rasuulihi waannuuri aladii anzalna ilaahay rumeeya rasuulkiisana rumeeya nuurkaad idiin soo dejineen rumeeya buu dha ila subxaana watacaala nuur baa laga cabiray qur'aanka kitaabullaahi waa kitaabka alle famaa asraca maxaa ka degdeg badnaa an istajaaba inuu ajiibay ee uu qaatay sacad ibna waqaas lidacwati اlhudaa hanuunka yeeritaankiisii waalxaq xataa kaana ilaa sacad uu ahaa ثaaliثa ثalaaثatin saddex kii saddexeeyey aslamuu oo soo islaamay min الrijaali dhanka ragga aw raabica arbaca ama afar buu afareeyey labaa ka horaysoo asaa saddex ahaa ama saddex baa ka horaysoo asaa afareeyey macnuhu waa sidaa xataa kaana ثaaliثu ثalaaثatin saddex kii saddexeeye buu ahaa aslamuu min الrijaali islaamay dhanka ragga aw raabica arbaca ama afarkii afareeyey welidaa sidaa darteed kaiiran wax badan maabaa badnaydoo kaana uu ahaa sacad yaquulu mid yidhaahdaa muftakhiran asagoo ku faanaya laqad makaftu waan nagaaday sabcata ayaamin toddoba maalmood wa innii aniguna la ulu lislaami islaamka ulukiisan ahaa saddex marka islaamka loo dhigo qayb baan markaa ahaa waay haddii saddex uu saddexiyo la kala qayqaybiyo saddex buu saddex ku noqonayaa mid buu noqonayaa waa ulud qayb ka mid ah kaanad waxay ahaatay ama ay noqotay farxatu rasuuli rasuulka farxaddiisa salawaatu ullaahi calayhi biislaami sacdin sacad islaamnimadiisa uu ku farxay kafiira mid aad iyo aad u fara badan fa fii sacdin sacad wuxuu ku sugnaa fa fii sacdin facad wuxuu ku dhex sugnaa min makhaayili najaabati xagga fariidnimada calaamaadkeeda iyo wa bawaakiiri rujuulati raganimada ee bawaakirteeda waa hordhaceeda maa shay buu kaga sugnaa eh, shay buu kaga sugnaa yubashiru u bishaaraynaysay bianna haada alhilaal dayaxa asagee curtay sayakuunu inuu noqon doono badran min afariy tobanaad ah dayaxa hilaalka waa markuu yar yahay wayas'aluunaka can اlaahilla hilaal waa markay yartaa bishay dhalato bederna waa markay kaamil noqoto afar iyo tobanaad oo kale markay gaarto marka sacad waxaa ku sugnaa baa la yidhi min makhaayiili najaabati xagga fariidnimada calaamaadkeeda iyo wa bawaakiiri اrujuulati raganimada bawaakirteedii hordhaceeda waxaa kaga sugnaa maa yubashir wax u bishaareeya bianna haada alhilaal dayaxaa yaree dhashay sayakuunu inuu noqon doono badran mid weyn kaamilan dhammaystiran fii yowmin qariib wakhti dhow wakhti dhow inuu dayaxaa yariiskaa weynaan doono walisacdin sacad wuxuu ahaa oo u sugnaa min karami nasabi xagga nasabka karaamanimadiisa marka la fiiriyo iyo wa cizati alxasabi xasabkii nasabku waa isku macno dhow yihiin xagga sharafta cizadeeda iyo nasabkiisa karaamada iyo qiimaha uu leeyahay maa shay baa kaga sugnaa sacad qad yuquraa ku bixin kartay oo ku kegin jir kartaa fidyaanu maka maka dhallinyaradeeda ban yaslukuu inay qaadaan sabiilahu jidkiisa waa wiil aad loo jecel yahay nasab fiicanna ka yimid cizi xasab ahna leh buu ahaa arrintaasi waxay keenaysay dhallinyarada asaga lafilka ee maka deggan inay qaadaan waddaduu qaaday oo wayansiju ay ku ay ku cibro qaataan ama ay ku tolmaan calaa min waalihi min waashiisa inay ku cabir qaataanay ku cabirsadaan cabirka uu asagu ku socdo macnaha taa inay dhallinyaradii noqdaan ayaa sacad u sugnayd uma intaa ka bacdi ina sacdan sacad fowqa daalika kulla intaasoo dhan waxaa ka sarreeyey inuu ahaa min akhwaali الnebiy nebiga abtiyaalkiisa calayhi الsalaatu wasalaam taana markaa way jirtay fa huwa asagu min bani zuhr waa sacade reer bani zuhri buu ka dhashay sidaa darteed waa banu zuhrina waa ahlu aamina binti wahbin oo um nebiy nebiga hooyadiisa ahayd sala allahu calayh wasalam dhankaasna waa ka ku jiraye wuxuu ahaa reer bani zuhr reer bani zuhrina waa nebiga hooyadiis dadkeeda idan meesha abti buu u noqonayaa rasuulka sacad radia allahu tacaala canhu waqad kaana rasuul rasuulkuna wuxuu ahaa salawaatu اllaahi calayhi yactazu mid ku faantama bihaadihi alkhubuula abtinimadaana waa ku fahamtami jiray rasuulka sal اla alيh wasalam faqad ruwiya waxaa laga wariyey ana الnabiya nebiga alkariime sharafta leh kaana jaalisan mid fadhiya buu ahaa maca nafarin koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah asagoo nebiga asxaabtiisa la fadhiya fara'aa wuxuu arkay sacd ibn abi waqaas muqbilan oo soo qaabilayo ku soo socda meesha nebiga uu fadhiyey faqaala liman macahu dabkii micigiisa ahaabaa rasuulka wuxuu ku yidhi haadaa khaalii abtigay waa kaasaa abtigay waa kanaa wuu soo socdaa falyurni ha i tusiyo imru-un qof kasta khaalow abtigii war abtiyaalkin i tusiyo bul abtigay waa kanaa aniga aad buu rasuulku ugu fahmi jiray sal alla alayh wasalam wayuuladii abtinimadu aad iyo aad bay u qiimo badan tahay dadku intay adeer intay abti qadariyaan adeer ma qadariyaan marka la fiiriyo dhankeena markaasaad arkaysaa abtiga darajo wanaagsan inuu ka dhex leeyahay bulshada abtigu khayr fara badan buu leeyahay abtigu dadku aad bay u jecel yihiin abti iyo habaryarba adeeri eedo xoogaa haab la ixtiraamee waa laga soo dhaweyn og yahay xataa guryaha markaad fiirisa inta badan waa laga yaabaa abti iyo habaryar inay joogaan eedii adeernay ku yarihin soo maa marka dumarka lawigooda waa inay xaaladaas si fiican u fiiriyaan inta badan waxay mtaqaana xagliyaan aabbaha ama ninka dhankiisa wixii ka socdaa marka waxaa loo baahanya isku soo dhowaasho qadarinta xuquuqu sawjeenka waxaa ka mid ah ninka iyo naagta isqaba dadka ka yimaada labadoodaba mid kasta ka kale dadkiisa inuu tixgeliyo qadariyo haddaad dhahda hooyadaa iga dhaqaaji haddaad dhahda walaalkaa ma arki karo haddaad dhahda walaasha baan ifka ugu nacay ee soo adi walaale iyo hooyo iyo soo ma lihid in lagu ixtiraamo soo maratid marka xuquuqaadka mushtarika waxaa ka mid ah ehelka gabadha aad qabto ka socda dhammaan waa inaad qadarin kartaa madaxa dushina aad saari kartaa ayaduna inay qadarin kartay mudnaan siin karto odayga dhankiisa wax allaale wixii markaa ka yimaada guriga saasuu ku wanaagsanaane marka abtigay waa kan dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam haadaa khaali kani abtigay waaye falayurinii ha i tusiya imru'un qof kasta khaalahu abtigiisa laakinna islaama sacad sacad ibna waqaas islaamnimadiisii lam yamur kuma soo marin sahlan hanii'an si fudud oo aayar ah uma helin wa innamaa carada waxaa ku soo banbaxay sacad alfataa shaabka almu'min ee mu'minka ah litajarubatin imtixaan oo min aqsa tajarubaat imtixaanada midka ugu adag qaswatan xagga adayga ah waacnafuhaa ugu qalafsan cunfan xagga qalafsanaanta xataa intii inahu sacad balaqa uu gaaray ama inahu imtixaankaa balaqa uu ka gaaray min qaswatihaa adkaantiisa iyo wa cunfihaa qalafsanaantiisa an anzala allah inuu ilaahay ku soo dejiyey subxaanahu nasahnaaye fii sha'niha ah imtixaanka dartii qur'aanan qur'aan qur'aan buu ku soo dejiyey ee falnatruk aan ku dhaafna lisacad alkalaama hadalka waxoogaa annaga hadalka aan ka baxne aan sacad u dhiibno lee qisasuu noogu qisoodo calaynaa korkeena khabara haadihi tajarub tajarubkaa kaa ah alfadati ayadoo kale aan la arkin khabarkiisa imtixaankaa ku dhacay sacad ee la gaaray heer ilaahay qur'aan ku soo dejiye subxaana wa tacaala sacad laftigiisa aan u dhaafno suu nooga sheekeeyo khabarka qisada iyo tajarubka qaala sacadu sacad baa hadalkii qaatoo wuxuu yidhi ra'aytu waxaan ku arkay fi lmanaami hurdada waa riyo qabla an usallima ama qabla an usallima qabla an uslima intaanan hoggaansamin ka hor oo aan islaam ka qaadanin alaai layaalin saddex habeen ka hor kaanii sidii anigoo qaariqun ku maashoonaaya fii dulumaati mugdiyaalo anoo mugdiyaalo ku dhex jiro qaariqku ahoo ku dhex maashoonaya mugdiyaalkaasoo bacduhaa qaarkood fowqa bacdin qaarka kale dushooda ahaaday waa mugdiyaalo fara badan anoo ku dhex jira wa baynamaa wakti kuntu anigoo ah atakhabatu mid ku dhex dabaalanaya takhabat waa midka haddaan soo marnayo mid ku kudhex ku dhex jiroo ku dhacdhacaya fii lujajihaa moolkeeda mugdiga asagaa mool buu leeyahay anoo marba meel ku dhacaya id adaa'a lii waxaa ii iftiimay qamarun dayax bil baa meeshaa wac ka soo tiri iftiinkeedii ayaan arkay faatbacuu waan dabaraacay buu yidhi waan dabagalay amarkii ayaan raacay fa ra'aytu waxaan arkay nafaran koox oo amaanii hortayda socoto qad sabaquunii igaga soo hormarayba ilaa dalika alqamar dayxa asaga ah dayixii aan soo raacayaaba iftiinkiisii markaan arkay xaggiisa aan soo aaday dadaaba iiga soo hormaroo meeshii joogaa ra'aytu zayd ibnu xaarisa kow ayaan arkay wa cali bni abi aalib iyo wa abibakrin sidiiq saddexdaasaa meesha taagan faqultu lahum waxaan ku idhi waa riyo mundu mata antum haahunaa ilaa goormee meeshaan joogteen macnaa waa yaa anaa hadda arkay dayxi waa soo ordaye waadna iiga soo hormarteene mundi mata ilaa goormee antum adinku aad ahaydeen haahunaa meeshaan faqaaluu waxay dheheen asaacata haddaanu nimid meesha asaaca manaa isla waktiga waktigan ayaan nahay mundu mataa antum haahuna faqaluu asaaca uma intaa ka bacdi inii anigu lamaa daaca calaya annahaar maalintu markay igu dhalatay dushayda oo aan hurdadii intaan ka soo kacay waagu bariyey balaqanii waxaaba isoo gaaray anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yadcuu ila alislaami inuu dadka islaamka ugu wacayaro inuu dadka islaamka ugu wacaya isoo gaartay mustakfiyan asagoo isqarqarinaya dhuudhuumanaya waa islaamka bidaayadiisa wuxuu ku bilowday isqaritaan facalimtu waxaan ogaaday ana allaha ilaahay araada bi inuu ila doonay khayran khayr inuu ilaahay ila doonay riyadii aan arkay anuu mugdigii ku dhex jiro ku dhex dabaalanaya dayax iftiimaya aan aaday inuu ilaahay khayr ila doonay subxaana wa tacaala aw ka ظulumaatin fii baxrin lubjiyin yakshaahu mawju min fawqihi mawj min fawqihi saxaab ظulumaat bacduhaa fawqa bacd idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha suu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa taala qofkaan xaqa ku soconin qofka diinka ilaahay inkiraa wuxuu la mid yahay qof dulumaad ku jira aw ka dulumaatin fii baxrin weliba haddana bad dhexdeeda ahaatay baddaasoo lujiyin mool ah ama sahir badan lujiyin yqshaahu mawj waxaa daboola yir wa min fawqihi mawj min fawqihi saxaab daruur baa ka koraysa dulumaad ahoo mugdi ah bacduhaa fawqa bacd ninkii biyaa hoos ku jiray idaa akhraja yaddahu hadduu gacantiisa bannaanka u soo bixiyo lam yakad yaraaha ma sigaya inuu arko waman lam yajcal illaahu lahu nuur famaa lahu min nuur qofkuusan ilaahay nuur u yeelin nuur ma laha subxaana wa tacaala hidaayo khayr iyo wanaag qofkuusan ilaahay siinin way u dhamaatay wa shaaa inuu ilaahay doonay an yukhrijanii inuu iga bixiyo bisababihi rasuulka sababtiisa bisababihi nuurkaa sababtiisa min aulumaati mugdiyaalkuu iga bixiyo ila nuuri nuurkana lay bixiyo famadaytu waan soo aaday ilayhi rasuulka xaggiisa musrican anoo soo cararaya deg deg baan ku soo aaday xataa xataa intii laqaytu aan kula kulmay rasuulka fii shicbi jiyaadi jiyaad shicbigeeda meesha jiyaad lagu magacaabo shucbigeeda ayaan markaa kula kulmay waa makaan ayaa loola jeedaa shiccaabkaasoo maka almukarama xaafadaheeda meel ka mid ah jiyaad la yidhaahdo ayaan kula kulmay rasuulka waqad salla alcasr asagoo casirkii tukaday fa aslamtu waan salaamay falamaa falamaa goortii eh, faaslamtu waan salaamay falamaa falamaa taqadamanii famaa taqadamanii igama soo hormarin axadun qof sigoo aan ahayn haaulaa'i nafar kooxdii alladiina ra'aytuhum aan ku arkay fi lxulmi riyadi markaan u intii riyada aan ku arkay saddexdii yaa meesha joogtayba qof kaloo soo islaamay maba jirinba idan waa afar ayuu afar ku yahay markaa sacd radia allahu canhu famadaytu waan soo aaday ilayhi xaggiisa musrican anoo soo degdegaaya xataa laqiitu ilaa aan kula kulmi nebiga fii shicbi jiyaadin meesha lagu magacaabo waa meel maka ku taala xaafad ah waqad salla alcasra asagoo casirkii tukaday fa aslamtu waan islaamay dheh fa aslamtu waan islaamay oo islaamnimadii baan qaatay famaa taqadamanii igagama soo hormarin axadun qof siwa aan ahayn ama aa ka soo haray haaulaa'i annafari kooxdaa aladiina ra'aytuhum fi lxulub aan riyadii ku arkay uma ka bacdi taabaca wuxuu raacsiiyey sacdun sacad riwaayatin riwaayadii waritaankiisa riwaayata qisatin islaamihi tabitaanka iyo waritaanka islaamnimadiisa qisadeeda wuxuu intaa raacsiiyey hadal kale faqaala wuxuu yidhi wamaa in samicad maba aysan maqlinba ummii hooyaday bikhabari islaami islaamkayga khabarkiisii maysan maqlin xataa faarad ilaa ay kacday xataa faarad ilaa ay kacday eh, ilaa ay kacday faairatuha ilaa faa'iradeedii iyo xanaaqeedii iyo kicitaankeedii ay kacday xanaaqeedii baa kacay macnaha xataa faa'idadeedii ay kacday wa kuntu aniguna waxaan ahaa fatan wiil yaroo dhallinyaro ah baran aad ugu baari ah biha ayada muxiban lahaa aadna u jecel hooyaday aadna waan u jeclaa buu dhahay baarina waanu ahaa waakii allaala markay maqashay inaan islaamaa jinnigeedii kacayba fa aqbalad calaya way isoo qaabishay taquul ayadoo odhanaysa yaa sacad sacadow maa haada اdiin diinkani waa maxay alladii diinkaasoo ictiqadhu aada gashay ictinaqad aada qoor qooraysay oo fasarafaka kaa leexiyey can diini ummika wa abiika hooyada iyo aabbaha diinkooda diintan cusub ee aada gashay waa maxay oo kaa leexiyey diinta hooyadaa iyo aabbaha wallaahi latadacanna waad ka tegi oo waad ka tegaysaa diinaka aljadiid diinkaagan cusub maxamedaan rumeeyey iyo ilaahaan aamine iyo kaa maayo tiri waad ka tegi oo waad ka tegaysaa ow amase laa akulu wax cuni maayo walaa ashrabu ma cabaayo xataa amuuti laan dhinto cunitaankii cabitaankaan ka soomayaa waay mana cunaayo mana cabaayo ilaan dhinto ilaa aan dhinto ma cunayo ama mana cabayo haddii kale waad ka tegi doontaa diinkaa oo fa yatafatara uu go-go-o fu'aaduka laabtaada xusnan murug daraaddeed calaya an haddii murugoonayso waayo waxay og tahay heerkuu ka gaarsiisan yahay caasi hadduu ahaan lahaa markuu ka hor yimaado hooyadiiba dharbaaxa saa ma dhihi lahayn laakiin waxay saa uleda uga faa'iidaysanaysaa fursadda xaniin waa wiil baari ah hooyadiina aad u jecel macnaha caatifay gelinaysaa way ka naxariis dalbanaysaa waxay isticmaalaysaa oo ay ka faa'iidaysanaysaa baarinimada iyo wanaagga uu qabo markaasay tihi mana cunaayo mana cabaayo ilaa aan ka dhinto ama diinkaad ka noqonaysaa markaasaa fayatafatar waxaa go'go'i doonaa fu'aaduka laabtaada xusnan murug daraaddeed calay ani aad ii qabto waya'kulaka waxaa ku cunahaya annadamu qowmammo io shalay baa ku cuni doontaa calaa ficlataka ficladii allatii facalta aad samaysay intaad farta qaniintaad qoomamayn doontaa oo dhihi doontaa alla maxaa iigeeyo diinta u galay hooyaday baa dhibkaa ku dhacay wa tucayiruka naasu dadka kugu ceebayn doona biha arintaa abada dahri zamanka oo dhan ba kii hooyadii ay dartii u dhimatay nacaskii hooyadii ay dartii u dhimatay waxaasaa suuqa lagu gelin doonaa macnaha arrintaasoo dhan baa imaan doontoo dadkaa kugu cayn doonaa in allaala intii aad arrintaa ka samayso anigana ma cunayo mana cabayo faqultu waxaan idhi laa tafcali yaa umaa hooy ha yeelin baa erigoo yaa umaa hooyoy ha samayni fa ana anigu laa abdacu ka tegi maayo diinii diinkayga liayi shayin wax kastoo dhaca shay walba oo yimaado ani diinkan maka tegaayiye hooyoy ha samayni laakinahaa laakiinse madad way ku socotay oo way ku dhaqaaqday fii waciidihaa waxay ballan qaaday waciidkeedii hanjabaadeedii iyo wixii ay ballan qaaday ayay ku dhaqaaqday faijtanibat waxay ka fogaatay aacaam acaamkii ama waxay iska fogaysadee acaamkii iyo washaraaba cabitaankii wamakasad ayaama maalmay ku nageen calaa daalika arrintaayo hooyo laa ta'kul aysan cunin walaa tashrab aysanna cabin fahazala waxaa caatoobay jismaha jismigeeda qofaan dhowr mar wax cunin waa laga dareemayaa wayl dheeraana soo maaha saa darteed hazal bay noqotay waxaa daciifay oo caatoobay jismuhaa jismigeedii oo wahana waxaa dabcay oo daciifay cadamuhaa lafaheeda cafaheediina way daciifeen wakhaarat quwaaha xooggeedii iyo wax allaala wixii qawo iyo xoog ay la-eedna way nusqaamtay wakhaarat waxaa nusqaamay oo hoos u dhacay quwaaha tabarteedii fajacaltu waxaan guda galay buu yidhi sacdatiha inaan u taga saacatan bacda saaca wakti wakti ka dambe waan u tegayaa waan la soo hadlaa waan kasoo soo tega isla markii waan u noqonaa waa baalinimadii fajacaltu waxaan gudagalay atiiha inaan u tegayo hooyo saacatan bacda saaca as'aluha anigoo weydiisanaya an an tabtalia tabtalica inay balliqdo inay tilaacday liqdo bishayi shay oo min طacaami raashin ah aw qaliili min sharaab ama wax yaroo biyo ah juca xataa kabkaba hooyo xabadaan rooti cun hooyo gobolkaa muufaa cun waxaan mar walba kula dardaarmaya oo aan rabaa bal inay wax liqdo fajacaltu atiya saacata bacda saaca asaluha anoo su'aalamayo ka dalbanaya an tatabalaca inay liqdo bishayi shay oo min طacaamin طacaam ah aw qaliilin min sharaab ama wax yaroo cabitaan ah fata'baa dalika way iga diidaysay ashadd alibaa diidmatan u daran wa tuqsim waxay ku dhaaranaysay anlaa ta'kul inaynan cunin aw tashrib ama aysan cabin xataa tamuuta ilaa ay dhimato waa ama diintayga aan ka tago waa imtixaan adag imtixaan adag oo xoog badan waayo shay ilaahayna ku amray waalidkana samayn ay ku leeyihiin dhibkeeday leedahay shay ilaahay kuu diiday waalidkana samayn ay ku leeyihiin dhibkeeday leedahay iyadana waalidku wuxuu ku wanaagsan yahay mar walba inuu daacad ilaahay kula qaato mar walba in khayrkii wanaagga uu kula qaato waa sida ugu qiimaha badan ibraahim dhibaato fara badan baa ka soo qartay nebi ibraahim calayhi salaam ilaa ilaahay kitaabkiisa nooga sheekeeyey subxaana wa tacaala wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kaana صidiiqa nabiya id qaala liabiihi yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugnii canka shay aabbo maxaad u caabudaysaa waxaan wax arkaynin waxna maqlin waxna kuu taraynin yaa abati inii qad jaaanii min alcilmi maa lam ya'tika fatabicnii ahdika siraatan sawiya aabbow xagga cilmiga waxaa iimid waxaan adig kuu imaanin waalidka maanta markaad wax u sheegta waxoogaa in kastoo ciyaalka loogu talagalay ama qofka xaqa sheegaya qofkuu u sheegaayo si deganaan ah oo usluub ah oo edeb ay ku jirto oo aan habaar iyo canaan iyo cay iyo waxyaabo kale aan ku jirin weli markuu waalid sii noqdo wax sheega waa ka sii dacfi badan yahay waa ka sii naxariis badan tahay u sheegitaanka yaa abati inii qad jaaanii min alcilmi maa lam ya'tik amaa ku dha hadda wa ii sheegi baa ku leeyahay hooy saa maxaa ugu tukatay haddaad dhahdo lugta saana la yeelaa marka la fadhiisanaayo canaaba ku dhale anmaa ii sheegi ee dhale taaggai sheegitaanku waa kala labo waxaan haddaadan aqoon waa lagu sheegayaa laakiin ciyaalka maxaa laga rabaa markay qalad arkaan waa run waa waalid karaamo badan bay leeyihiin sharaf fiican bay leeyihiin suluugga iyo habka wax loogu sheegaa naga maqan laakiin habkii loogu talagalay fiir ibraahim yaa abati inii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tik fatabicnii ahdika siraatan sabiya yaa abati laa tacbud الشhayطaan ina الشhayطaana kaana liraxmaani casiya shayطaan ha caabudin aabbe shayطaanka ilaah buu ku caasiyey yaa abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min الraxmaan fatakuuna lishayطaani waliya waxaan ka cabsanaa allah raxmaanka xaggiisa inuu cadaab kaa taabto oo shayطaankaad weli u noqoto qaala araaqibun anta can aalihati ya ibraahim waaba xanaaqayba ma haddaad ilahay halkay wax ka sheegaysaa lain lam tantahi haddaadan ka hadla arjumanaka waa kurashminaa buu yidhi dhagacaan kugu dila haddaad mar dambo hadal noocaas soo sheegto wahjurnii maliyan hadda iga bax guriga waaba la ceeliyey ibraahim calayh salaam marka bacdama saas ay tahay ayaa waxaa la rabaa waalidka habkii loola dhaqmi lahaa ilaahay diintiisan loogu camalfali lahaa waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan adoon habaartamin adoon caayin adoon waxna gaarsiin ala rabaa inaad wax u sheegto hadday ayagu saxayna waxay kuu sheegaan inaad qaadato mar allaala marka laisfahmana laisku yimaado haddii laisfahmi waayan ibraahim wuxuu dhahay salaamu calayka saastakfiru laka rabbi nabadgelya aabba ilaah aan kuu dembi dhaaf weydiin doonaa weli waan kuusii ducey doonaa buu leeyahay marka saa darteed cinda daalika qult markaa agteeda waxaan ku ihi buu yidhi waa mar allaala markay tihi anlaa ta'kul aw tashrib inay cuntay cabtay ka dhaaratay xataa tamuuta ilaa ay dhimato adaa diinii amaan diinkayga ka taga cinda daalika marka agteeda qultu lahaa dhabti baa gaartay waa la silsilay way diidan tahay wax baa loo sheegay way diidan tahay ilaahayaa la xasuusiyey way diidan tahay maxaa dhiman marka ma laisku kadidmayaa maya cinda daalika qultu lahaa yaa umaa ooy dhegaysa her weyne innii anigu calaa shadiidi xubbi lak waxaan ahay mid aad kuu jecel adi aad baan adiga kuu jecelahay laki la ashaddu xubban lilaah jacaylka aan kuu qabana waxaa ka kada ka kaba ka badan oo ka weyn xubbigan ilaahay iyo rasuulkiisa u qaba sal اllau alayه wasalam waayo labadoodu ilaah subxaanaه wa tacaala wuxuu hormariyey ilaahay wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaan ilaahay derajada waalidka uu gaarsiiye waan soo marnay an ishkur lii waliwaalidayk ani igu shukri waalidkaagana ku shukri marka ilaahiisaa u qadarayba haddii amarkiisa diidan yihiin xubbiga ilaahayaa ka weynkooda marka ugu horaysa waa in qofka uu jeclaadaa ilaahay iyo rasuulkiisa ka bacdina waa inuu sii jeclaadaa wax allaala wixii ku sii xiga waalidka oo kale saa inay markaa u socdaan markaasuu xadiisku tilmaamayaa qofku iimaan ma laha ilaa uu nebiga uu yidhi uu iga jeclaado waalidkiisa owlaaddiisa iyo wannaasi ajmaciina dadkoo dhanba wax kastoo jeclaanaysa ilaahay dartii subxaana wa tacaala marka jacaylkan u qabo xubban lilaahi wa rasuulihi ayaa ka weyn wawallaahi ilaahay baan ku dhaarta hooya dhegayso low kaana laki hadday kuu sugnaato oo aad yeelato alfu nafsin kun naf hadda halaad leedahay soo kun haddii lagu geliyo buu yidhi oo fakharajat minka ay kaaga baxayaan minkii xaggaaga nafsan bacda nafsin mid baa baxday tii kalaa baxaysa tii kalaa baxaysa waa kun maa taraktu diinii haada lishayin diintayda waxaan oga tegaya ma waa xaqiiq dhabtii buu dareensiiyey ilan haddaysan wax maqlaynin cuntadii lagu tuugtuugaayo hooyo xataa galaas bi ii liqbe a laga waaye naftaada ku qoy hooyo si waxaan kugu soo noqdaan xabad kibisa cun maya ilaa diinta maxamed aad ka tagto maya ilaa aad ka gaalowdo ma soconaysa marka hooyo haddii kun naf laguu sameeye buu dhahay xabad xabad ay kaaga baxayso ha ku xisaabtamin hana ku talagelin inaan diinkayga shay uga tegaayo falamaa ra'ad markay aragtay aljidda dhabta ina dhab bay gaartaa marka goor ka mid ah runta mini xaggayga markay aragtay adacati lilamri amarkii u hogaansantay dhib qabta ayadaa mashaakil qabta haddii diintii ka tag ay taagan tahay ninkanna mustaqbalkiisii aakhire ay tahay cadaab iyo dhuxulo jahanam uu ka cabsana inuu ka mid noqdo hooy wuxuu bisba marka intaa ka badan maxaa somaali waxay dhahdaan iyo baa la yidhahdaa iyo indhabeel lama helo falamaa ra'at iljidda markay aragtay dhabta mini xaggayga oo faadcana lilamri amarkii u hoggaansantay waakalad washarabtay way cunta wayna cabtay calaa kurhin minhaa ayadoo dhib ku ah laakiin weli way rabtaa inuu diinki ka haro weli way rabtaa inuu gaaloobo ayadoo kurhi iyo mashaaqa ku ah iyo iska cuntay iska cabtay faanzala allah allah soo dejiye fiina anii hooyaba qawlahu caza wajal wain jaahadaaka calaa an tushrika bimaa laysa laka bihi cilm falaa tudicuma hadday kugula dadaalaan wax ani laygu sharig yeelaayo wax aniga ilaahay diinteedii lagu caasinaayo leeyahay ilaahay hadday hooya iyo aabba aan saa u qadariyeyba ay la taagan yihiin ha dukanin ha soomin ilaahay ha ka cabsanin khamradan cab xijaabka ka tag ay meesha la fadhiyaan falaa tudichumaa ha ku ateecin intaasaan lagu ateecaynin laakiin maxaa la samaynaa wasaaxibhumaa fi dunya macruuf xataa keligo ma jiro hadday kaafiriin yihiin hadday gaalo yihiin waalidkaa waa waalidka xagga macruufka way leeyihiin xagga wanaagfalka way leeyihiin aabbahay ma tukada biil u diri maayo waa mamnuuc salaadda ilaahayaa ku leh subxaana wa tacaala biilkana aduu kugu leeyahay aabbahay saanuu sameeyo kanuu sameeyaa waxaan u samaynaya ma laha waa qalad wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufan macruufkula saaxiib laqad kaana waxay ahayd yowmu islaami sacdin ayaqaas sacd bn waqaas maalinta islaamnimadiisa radia allahu canhu min akar ayaami min akar alayaami biran bilmuslimiina maalmihii xagga biriga iyo wanaagga ugu badnaa muslimiinta wa ajaazalihaa ugu badnaa khayran cala alislaami islaamka dushiisa khayr fa fii yowmi bederin maalintii beder kaana lisacad waxaa uga sugnaa iyo waakhiihi cumayr walaal wiil la dhasho cumayr la dhoo baa jiray mawqif mashhuud mawqif iyo meel mashhuud ahoo laga markhaati yahay macnaa arrin bay sameeyeen aad u cajiib badan faqad kaana cumeer yooma maalintaa fatan buu ahaa dhallinyaro xadaan da-yar lam yujaawis alxulman weli qaangaarka dhaafin ilaa qaliilan wax yar maahane markaasuu qaangaaray falamaa goortii akhada uu gudagalay alrasuulu rasuulku calayhi asalaam yacridu inuu u bambaxayo eeg eegahayo jund lmuslimiin muslimiinta ciidankooda qabla almacrakati duulaanka intaan la qaadin ka hor tawaaraa wuu dhuuntay cumayr wa akhuu sacdin khawfan isagoo ka cabsanaya min an yaraahu rasuulu inuu rasuulku arko oo fayaruddahu la celiyo lisiqari siniida yaraantiisa waa eeg eegaaya ciidankiisa saasuu u fiirfiirinaya ninkan waaba ka dhuntayba rasulka sal ay slam waayo haddii la arki lahaa waxaa la bax gurigaaga aad waad yartahay taa asoo ka cabsanaya yuraddi rasuulku celiyo lisaqri sinihi da-yaraantiisa darteed laakina arasuul rasuulku calayhi الsalaam absarahu wuu arkay waradda uuna celiyey suu dhuudhuumanaayo marba meel qof uu dhuumanaayo kaa soo qabtay bacal laha guriga aad sara rasuulku arkay waraddahu uuna celiyey fajacala cumer wuxuu gudagalay yabkii inuu ooynaayo maxaa nabigii ark saasau dhuudhuumanaaye celitaanka la celiyuu ka ooye xataa raqa lahu ilaa uu jilcay uu u jilcay asaga qalbu nebiy nebiga qalbigiisa oohintiisa markii la arkay wa ajaazahu wuu ogolaaday marka haye soo bax baa allah iska soo raaca cinda dalika markaa agteeda aqbala calayhi sacdan sac buu qaabilay dushiisa faraxan asagoo aad u faraxsano wacaqada wuxuu u gunuday caleyh korkiisa ximaarata sayfihi sayftiisa xarigii ku xirnayd aig seeftu waxay leedahay xarig lagu xiro garabka saa loo gashto hadduu garabka gashto sida loogu talagalay seefta dhulkay jiidaysaa mar ila waa cunug yariisa seeftiya dhulka jiidaysa markuu u gunuday sacad intuu xariggiis ku soo dhoweeyey yuu u sameeyey siriq iyo gunud ximaalat sayfihi sayftiisa eh, xarigeedii caqdan eh, gunud buu u sameeyey lisaqarihi yaraantiisa darteed wainalaqa alakhawaan walaalihii buuna la tegey yujaahid wainalaqa way tageen alakhawaan labadii walaalo yujaahidaani ayagoo dagaalamaya fii sabiili illaahi xaqa aljihaadi dagaalkan ururnimo badan falama intahad markay dhammaatay almacrakatu dagaalkii caada sacad sacad baa soo laabtay ila almadiina waxdahu keligii amaa cumayr faqad khalafahu wuxuu ga soo tegey shahiidan asagoo shahiid ah calىa ardi beder dhulkii beder waxtasabahu cinda allah alla agtiisuuna uga ajar xisaabsaday sacad walaalkii wa fii uxud dagaalkii uxudna xiina waqtigii zulzilat اlaqdaamu gomdihii ay ruxruxdeen watafaraqa almuslimuuna muslimiintiina ay ka kala carareen can اnabiy nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam maalinta haziima dhacday xataa lam yabqa ilaa aysan ku soo harin nebiga ilaa fii nafarin qaliil koox yar maahane laa yutamuuna aan dhammaystiri karin tiradooda alcashara toban waa tiro marka la fiiriyo nafar aan toban dhammaystiri karin waa sagaal ama waa sideed iyo wixii markaa la mid ah tiro aan toban dhammayn waqafa waa istaagay sacad ibn abi waqaas yunaadilu asagoo difaacaya can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa salawaatu ullaahi calayhi biqowsihi uu ku difaacaya qaansadiisii fakaana wuxuu ahaa laa yarmi midaanan tuurin ramyatan tuurin ilaa asaabat min mushrikin mushrik bay asiidaysay ku dhacaysay maqtalan wayna dilaysay midkuu tuuraba ilahay baa ku asiilaya subxaana wa tacaala walamaa goortii ra'aahu uu arkay arrintaa alrasuulu rasuulku calayhi salaam yarmi aada arami tuuritaankaa asaga ah jacala wuxuu guda galay rasuulka yaxuduhu inuu buwaabinayo sacad wayaquul uu odhanaya lahu asaga irmi sacadow rid sacadow tuur irmi fidaaka waxaan kugu furanayaa abii wa ummii hooyada iyo aabbahay fadalla sacad wuxuu noqday yaftakhiru mid ku faantamaa bi haada hadalka rasuulka dawaala xayaatihi noloshiisa dheeraanteeda intuu jirayba waa ku fahamtamaya wayaquul wuxuu odhanaya sacad ah, maa jamaca uma kulminin alrasuulu rasuulku liaxadin qof abawayhi labadiisa waalid ilaa lii ani maahane ma jirto qof rasuulku uu dhahay hooyaday iyo aabbee baan kugu furanayaa ilaa sacad maahane faan bay u noqotay wa lagu fahmo waa sharaf nebiga u qiray sal alla alayh wasalam maa jamaca arasuulu liaxadin abawayhi ilaa lii wadalika arrintaana xiina sadaahu waa markuu ku furtay nebiga biabiihi wa ummihi macan hooyadii aabii uu igu furtay aniga labadooda taasuu markaa ula jeedaa walakina sacdan sacad balaqa wuxuu gaaray darwata majdihi sharaftiisa caaradeeda waa meesha ugu sarraysaa xiina cazama markii uu goostay alfaaruuq cumaru alfaaruuq calaa an yakhuuda inuu la galo maca alfurs reer furus xarban dagaal tudiilu uu ku tirtirhayo dowlatahum dowladooda oo tullu uu ku fujinayo carshahum carshigooda iyo ay markaa leeyihiin oo wataoo wata watajanufu uu ku kala qaadqaadayo ama uu ku siibahayo juduura alwahaniyati wahaniyada sanadnimada juduurkeeda iyo salkeeda man calaa dahri اlardi wixii arlada korkeeda saaran maalintii cumarulfaaruq uu go-aankaa gaaray fa arsala wuxuu diray kutubahu waraaqooyinkiisii ilaa cumaalihi cumaashiisa waa madaxdii fil aafaaqi jihooyinka madaxdooga ahaa cumaalaha inta badan xamaaligaa la yidhaahdaa laakiinta wuxuu la jeedaa waa ragga barsafyaalka u ah ee magaalooyinka asaga uu ka taliya u joogaa ayuu waraaqa u diray an arsiluu ilaya iisoo dira kulla man dhammaantii kaana lahu silaaxun hub haystaa aw farasun ama faras haystaa ow najdatun amase geesinimo haystaa najdadu waa geesinimo farasna ma haysto hubnaas laakiin waa shujaac ow amase ra'yun ra'yi haystaa ra'yi qof kale xataa waa laga faa'idaystaa waa cunbuu kugu zayaadinayaa aw masiyatan ama dheeraad oo min shicrin gabay ah aw khataabatin ama khudba akrin ahoo dadka lagu guubaabin karo aw gayrihaa ama kayrkood oo mimaa ah ujadii calaa macrikatin qayla dhaan u ah ujdigu waa shaaba kayla dhaan ahoo wax un guubaabo samayn karaa waayo qofku mar allaala markaad difaaciisa carabna waa lagu difaacaa xoolana waa lagu difaacaa gacanna waa lagu difaacaa qofka maanta cadowgaaga la hadlaayo wax ka sheega markaad u qosasho waad u helisay qosolku mar buu hilo galaa marka wax ha noqdee wixiiba qayladhaan noqon kartaa oo macrakada xaggeeda ah soo dir buu yidhi fajacalat waxay guda gashay wufuud almujaahidiin e, nimanka mujaahidiinta wafdiyaalkooda tatadafaqu inay kusoo burqana inay kusoo aruurayaan cala almadiinati madiina munawara min kulli sawbin waddo kasta ay ka imaanaan ama jiho kasta falamaa takaamaad markay dhammaystirantay akhada wuxuu bilaabay alfaaruuq wuxuu bilaabay wuxuu bilaabay cumar faaruuq yastashiiru inuu la tashanayo asxaabu alxalli waalcaqdi ragga lagu magacaabo asxaabu alxalli waalcaqdi waxaa la dhahaa waa nimanka shuurada iyo ra'yiga iyo makaanada iyo waxyaabaha u saaxiibka ah ilan qof kasta lalama tashan karo dad xul ah ayaa jira caqli u saaxiib ah faa'iido leh diin u saaxiib ah wax kala xallin kara kalena gunti kara raggaasuu la tashtay fii man yuwalliihu qofkuu madax uga dhigi lahaa cala aljeishi ciidanka alkabiiri ee weyn yaa looga dhigaa oo wayuslimu ilayhi uu u dhiibo xaggiisa qiyaadahu maamulka ciidanka faqaaluu bilisaani waaxid hal carab bay ku hadleenoo waxay dhaheen alsadu libaaxii aaway caadiyan cabtamaayey libaax markuu aad u xanaaqo yaa caadi la yidhaahdaa wax buu dhameecuna baabi'iyaa libaaxiisa uma jeedin caadiga ahaa ee cabtamaayey geesiga ahaa sacad ibn abi waqaas kaasay u tilmaameen fastadacaahu cumar wuu u wacay radia allaahu calayhima ridwaan ullahi calayhima raadicashada alle labaduba korkooda ha ahaatee wacaqada lahu wuxuu u gunday liwaa aljeishi ciidanka calankooda walamaa goortii hama uu damcay aljeishu lkabiiru ciidankii weynaa bian yaksira inay ka baxaan can ilmadiinati magaalada madiina madiina inay ka baxaan mar allaala markii hamiyeenay u dhowaadeen waqafa wuu istaagay cumar ibn khaaab yuwadicuhu asagoo sagootinaya wuu sii sagootiyey wayuwaasii uu la dardaarmayo ama wayuusii dheh uu la dardaarmaayo qaa'idahu hogaamiyihii jeyshka hogaamiyaalkii buu la dardaarmay faqaala wuxuu dhaha yaa sacad sacadow sacadow buu yidhi laa yagurannaka yaysan ku kadinin min allaahi ilaahay xaggiisa an qiila inay dadku ku dhahaan khaalu rasuulillaahi rasuulka abtigii waay rasuulka abtigii rasuulka intaad isku maqasho kadsoon buu yidhi waayahe iska dhig isdhigo oo diintana ka tago waxyaabaha kala samee haddaba yaysan ku sirin xaaladda inay dadku ku dhahaan waa abtigii nebiga wa saaxibu rasuulillaahi waa rasuulkii alle saaxiibkiisa in lagu dhaho yaysan ku kadinin fa ina allaha ilaahay caza wajalla caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye laa yamxuu kuma tirtiro assaye xumaan bisaye xumaan xumaan ilaahay xumaan kuma tirtiro subxaana wa tacaala walaakinahu laakiinse yamxu wuxuu ku masaxa uu ku tirtiraa asayi'ata xumaanta bilxasanati wanaag markii xumaan kaa dhacda wanaag raacsi ninkuu nebigu la dardaarmaya muxuu ku yidhi ittaqi اllah xayumaa kunt waadbic asayi'ata alxasana tamxuha wakhaaliq اnnaasi bikhuluqin xasan haddii ilaahay ka cabsa meel kastoo aad joogto haddii dembi kaa dhaca wanaag raacsii way kaa tirtiraysaaye wa khaaliq innaas bikhuluqin xasan dadkana dabiicad fiican kula dhaqan ninkay lugtaadu gaarto gacantaada ha la socoto waa shay muhiimoo loo baahan yahay qofkaad ku istaagtay war maxaad iigu istaagtay maxaa jidkuu fariistaatir looma baahna maxaa loo baahan yahay xasano raacsii raalle hawdha walaal kuuma jeedina cafwan waxyaabo fara badan baa jira laakiin mar allaale markaad intaad xumaan ku kacdo oo dad dulmiso oo dhibaato aad la timaado haddana aad xumaan kale kusii celinaysa ka waran waa dhibaato sidaa darteed buu ilaah yidhi idfac bilatii hiya axsan mar walba ta fiican ku bedel ta fiican ku reeb oo ku difaac ilaahay wax badan buu qur-aan kusoo celiya subxaana wa tacaala sayi'a markay kaa dhacdo iyo xumaan ay kaa dhacdo xasana lagu tirtiraa wanaag baa lagu tirtiraa ninaa nebiga u yimid sal اllau alayh wasalam wuxu uhi yaa rasuula allah naag baa waxaan ku sameeyey wuxuu nin naagi ku sameeyo oo dhan laakiin ma jimaacin buu yidhi intaa waa ka badbaaday tuka wiil aan tukana marka hore adho waa kuu jawaabi doonaaye salaaddii waa la tukaday wuu soo noqday rasuulka allo saasaan sameeyey manala tukatay salaada haa bax ilaahay wuu kuu dhaafay maxaa soo degay aqim الصalاة طرفay النahaar وزulفا min الlayl ina الxasanaat yudhibna السayi'aaت dalika dikra للذaakiriin wuu farxay ninkii yaa rasuul الlah alay ma ani keligayba tan an ma iska leh maya ummadeydo dhan buu dhahay sal اlahu alayh wasalam marka markay xumaan kaa dhacdo haddaad haddana ku laabatood kusii laabatood kusii laabato waa dhibaato maxaa la rabaa marka xumaantii kaa dhacday xasana raacsii dembigii aad gashay tooba ku tirtir waxaad qalad ilaahay ka samaysay wanaag ku bedel xaaladaha noocaasoo dhan ilaa xadiis uu tilmaamay sadaqadu waxay demisaa ilaahay qadabkiisa dembigana qofka way ka tirtirtaa way demisaa sida biyaha dabka u demiye oo kale marka saasaa la rabaa dabaad shiday dabkaad ku shubtay gaasaad ku shubtay benziinaad kushi shubtay wixii way sii holcayaan laakiin waa inaad biyo isticmaashaa waa inaad demin kartaa wixii aad samaysay saa darteed ayuu cumar la dardaarmaya sacad uu yidhi laa yamxu sayi'a bisayi'a walaakinahu laakiinse alleh yamxu sayi'a bilxasana wanaag buu ilahay ku tirtiraa subxaana wa tacaala yaa sacad ina allaha ilaahay laysa ma ahaanin baynahu qof baynahu baynkiisa iyo wa bayna axadin qof axad ah nasabun nasab iyo dhalashaay kaga dhexaysa ilahay ma jiro subxaana wa wax nasab ah oo qof ilaahay iyo qof isku xiraaya ma jiro ilaa inuu qofku la yimaado aaaca adeecitaan maani adi ilahay maxaa isku xiri karaa waa ina ilahay ateecda subxana wa waa inaad amarkiisa qaadato waa inaad salaada hagaajiso waa inaad khayrka badiso waa in qur-aankaad ku dhaqanto laakiin dhalasho kale ma jirto adoon wax samayn oo wax soo baranin oon xisaab aqoonin oon iskuul gelin oo kombyuutarkii sayniskaadan soo baranin ina adeerkaa meel weyn haysta haddaad u tagto wuu kugu ciriirin karaa sooma waxna ma taqaanid waan iska kaa siinaya qalqalad sax haddaad doonto mushaarkaaga waad qaadan laakiin ma jirto waxbarasho la-aan ama maxaa taqaan sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala walilaahi maalu aclaa qofka bani aadamka say u dhaqmaan oo kale ma ahee qofay nasabi iyo dhalasho kala dhexaysaa ma jiro qofku meel kastuu ka yimaado dadka kan u liita ha ahaado kan u sarreeya ha ahaado aacadaasa ilahay ku xirta subxaana wa tacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa ilaahay agtiisa idinkugu dhow kiina idinkugu cabsi badan fannaasu dadka shariifuhum kooda shariifka ah wawadiicuhum iyo kooda wadiicee hoos yaalee sharafta aan lahayn fii daati illaahi ilaahay daatadiisa marka loo fiiriyo fii daat illah ay fii cindi illaah sawa waa isku mid ilaahay agtiisa way ka siman yihin subxaana wa tacaala sawa waaye allahu rabbuhum ilahay baa rabbigood ah wahum cibaaduhu ayaguna waa addoommadiisa yatafaadaluuna waxay ku sara noqdaan dadka waxaa in kastee meel isugu timaada lagu kala beratami karaa oo ilaahay loogu dhowaan karaa bitaqwaa alla ka cabsi subxaana wa tacaala isaaka buu yidhi shariifkooda iyo kooda wadiica ah shariifku waa midkay dadku ku tiraa nin sharaf leh nin qabiil wanaagsan nin canti leh nin madax ah iyo kan wadiic ahee liitee hoos yaala fii daati illaahi marka loo firiyo waa sawaa allaahu rabbuhum ilaahay baa rabbigood ah wahum cibaaduhu ayaguna waa addoommadiisa yatafaadaluuna waxay ku sara noqon karaan oo qofkan qofka kale ugu kor noqon karaa nasab ma aha lacag ma aha wax kale ma aha waa bitaqwaa alla ka cabsi wayudrikuuna waxay ku gaari karaan maa cinda allah waxa ilaahay agtiisa yaala biaacati aطeecitaan ilaahay markuu ilaahay aطeecaan bay janno helayaan markay rabbi ka cabsadaan ayay fadli ilaahay xaggiisa ku yeelanayaan subxaana wa tacaala fandur ilmra amarka fiiri sacadow alladii ra'ayta aad ka aragtay annabiya nebiga calayhi dushiisa inuu ku sugnaa faltasimhu qabso kaasoo ku dheg fainahu lamru kaasaa amarka ahe shayga fiicanee wanaaga waa wixii nebiga aad ka aragtay sal alla alayh wasalam wamadaa wuu dhaqaaqay aljayshu اlmubaaraku ciidankii barakaysnaa wa fiihi waxaa ku sugnaa tisca wa tiscuuna badariyan sagaal iyo sagaashan badar qayb gashay wa alaaamia saddex boqol iyo bidcata cashara dhowr iyo toban oo miman kaana lahu suxba suxbo uga sugnaa nebiga sal alla alayh wasalam dad asxaabtii ahaa fii waxay u dhaxeeyeen bayna baycati ridwaan iyo famaa fowqa dalika baycatu ridwaan dadkii ka qayb galay waa sulxudaybiya iyo wax ka sii xagga manqabada iyo sharafta waa sulx xudaybiya dadkii ka qayb galay afar iyo toban boqol bay ahayn saxaabada waa kun iyo afar boqoloo rag waxaa kitaabka loogu qoray in ilahi raali ka noqdo subxaana watacaala laqad radia allahu cani اlmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara sida ilahay tilmaamay subxaana watacaala baycatu ridwaan in allaala inta ka qayb gashay ilahay raali buu ka noqdo subxaana watacaala ayagoo adduunka joogaa ilahay raali ka noqday iska daa markii aakhira tagaa raggaana waa ku jiray waxaa kaloo ka mid ah waalaaa miatin saddex boqol oo minman shahiduu fatxa maka ka qayb galay maca rasuuli illaah nebiga micigiisa wa sabcamia min abnaa'i asaxaaba toddoba boqoloo dhalkii faracii iyo ilmihii saxaabada ah madaa wuu dhaqaaqay sacad oo caskara wuxuu dejiyey bijundii ciidankiisa fi lqaadisiya qaadisiya meesha lagu magacaabo walamaa markii kaana la gaaray yowma alhariiz lagu magacaabo waa maalin dagaal dhacay maalintii hadiis markii la gaaray maalintii hadiis markii la gaaray maalinteeda waa maalintii ugu dambaysay ayaamihii lagu soo cirjiraayay dagaal dheer oo dhex dhacay qaadisiya ee taariikhdu aada u qortay cazama almuslimuuna muslimiintu waxay go-aan ku gaareen calaa an yajcaluuha inay ka dhigaantaa alqaadiyata tii kala baxa ahayd tii lagu kala baxayay inay ka dhigaan fa axaatuu waay kusoo waxay soo koobeen bicaduwihim cadowgooda ixaadat alqaydi silsilada ama jijinta say u koobto bilmicsami micsamka meeshaa xubinta ah meesha saacadda lagu xiro ama gabdha ay jijinta gashtaan jijinta waxay wareejisaa micsamkii waa xubinta gacanta gacanta cududeeda saa ugu wareegsan tahay meelay kaga dhexaysa ma laha ilaa in la jebiyo iyo ilaa in la furo maahane marka saasoo kale ay markaa ugu waree ugu wareegeen ay ugu soo wareejiyeen wanafadu way gaareen ilaa sufuufi sufyaalkiisa min kulli sawbin waddo kastay uga soo galeen muhalliliina ayagoo muhalliliin ahoo tawxiidsanaya muhalilka waa laa ilaaha ila allah mukabiriin ayagoo tigbaaranaya faidaa waaba ra'su rustum rustum qaa'idkoodii waa qaa'idu jaysh furs furs ciidankoodii kii hogaaminayay rustum baa la ohan jira waa jenaraale ninkaasi wuxuu ahaa marfuucun midi kor u qaatay calaa rimaaxi lmuslimiin muslimiinta warmahooda waidaa birucbi waalhalaci rucbii argagax iyo halac waa cabsi aad i aad u weyn ayaa yadbaani ka kacay oo ku beermay ama ku faafay fii quluubi acdaaءi اllaah cadowgii alla qulubtooda xataa intii kaana almuslimu muslimku uu noqday yushiiru mid ushaara ila alfarisiyin nin faris ah fayaأtiihi wuu imaanahayy fayaqtuluhu waana dilahayey waa ilaahay wuxuu ku xoojiyey subxaana wa qofka muslimka ah faris ayaa u ishaaraya xataa kaana almuslimu uu noqday yushiiru ila alfarisiyi fayaأtiihi wuu ishaarayaa waa u imaanaya fayaqtulu wa rubamaa qatalahu bisilaaxihi waxaaba dhici kartay inuusan hubkiisa isticmaaline faris inta laga qaado kaa markaa lagu dilo ama alghanaa'im haniimooyinkii baa soo haray faxadid canha walaa xaraj ka sheekay dembi korkaaga meehe xaafadaan waxa dhan ila ekaayeen haddaad doonto cirka iyo dhulka ila ekaayeen faxadid ka sheekaysaa doonta canhaa xaggeeda walaa xaraj macnaa wax la qiyaasi kara maha laga wadaa wa ama alqatla dilkii baa soo haray fayakfiika waxaa kaaga filan an taclama inaad ogaato ana aladiina kuwii qadow ku dhintay garaqan maashoodka biyihii intii ku dhintay ayaa fa xasbun keliya qad balaguu waxay gaarayeen alaaiina alfan soddon kun cumira waa la cumri siiyey sacdun sacdun qaas tawiilan wakti dheer waafaat llahu alayhi waafaaa allahu ilaah baa usoo shubay calayhi korkiisa min almaali xagga maalka ashay alkaiir shay fara badan maal fara badan baa korkiisa kusoo shubmay sacad laakinahu laakiinse xiina waqtigii adrakat lwafaatu geeridii ay soo waafaqday dacaa wuxuu u yeertay bijubbatin jubbad min suufin suuf ka samaysan baaliyatin oo dhammaad ah wa qaala wuxuu dhahay kafinuunii bihaa tan igu kafana fa inii laqiitu waxaan kala kulmoon ka helay biha ayada almushrikiina mushrikiinta yowma badrin maalintii beder meel buu dhigtay wa inii anigu uriidu waxaan doonahayaa an alqaa biha inaan ilaahay kula kulmo allaha caza wajalla eedan sidoo kale anoo wat inaan ilaahay u tago saasaan markaa rabaaye tan io waxeeya marka cumri dheer baa la siiye sacad xoolo fara badanna waa loo shubay xoolo badan buu helay ilaahay baa hanti fara badan siiye subxaana wa nebigaa aada ugu duceeyey sacad sacad dadka nebiga siqaaska ugu duceeyey buu ku jiray waxaa loogu duceeyey xoolo fara badan inuu ilaahay siiye subxaana watacaala waxaa loogu duceeyey cumri dheer inuu ilaahay siiye subxaana watacaala wuxuu rasuulku ugu duceeyey sacad inuu noqdo ducaa mustajaab nin ducadiisa la aqbalo ducadiisa nin la aqbalo inuu noqdo yaa loogu duceeyey sidaa darteed baa xoolihiina waa kanaa way bateen cumrigiina waa kanaayo cumira saca طawiilan wax dheer baa la cumri siiyey mar allaala markay maka tageen yuu maka ku xanuunsaday markii maka lagu xanuunsada rasuulku soo booqday sala allahu calayhi wasalam sacad sacad wuxuu ka cabsaday inuu maka ku dhinto waayo mar allaala marka dhulkaad ka hijrooto aad ku soo laabatood ku dhimato ajirkaagu kala go-ayaa qofku ma wanaagsana dhulka uu ka hijrooday inuu ku dhinto nebi moxamed waa hijrooday makuu ka baxay markuu furtayna ma degin madiinuu degay sal allau alayh wasalam hal nin oo cismaan ibnu madcuun la dhaan filayaa ayaa maka ku dhintay asna dan yar soo qabsa intuu isdahayuu yimid yaa meeshii ajisu ku waafaqday kaana nebiga aad uu israatayo wuxuu u sameeyey baroordiiq wax la dhaho wuu u murgay rasuulka sal alla alah wasalam markaasuu dhaha yaa rasuula allah ma lay dibdhigaya asxaabtayda kadib macnaa meesha baan ku dhimanayaa lagu dibdhigi maayo oo haddii lagu dibdhigo dadna ilaahay kugu anfaco qolana aad ilaahay uu kugu kor qaado qolana lagugu dhibo buu dhahay nebiga sal alla alah wasalam sidaa darteed buu rasuulku wax badan sacad weydiiyey waxaan ahay nin xanuunsan xanuunkana meesha aan ka gaaray waad og tahay mana i ilaa hal gabar maahane gabar buu lahaa markaa keliya hal gabar keliya i dhaxlaysee ma sadaqaystaa oo ma dardaarmaa xoolahaygoo dhan buu yidhi waayo wuxuu u maleeyaa dardaaranka bannaanka lagu bixiyo xoolaha kaas le ajri inuu leeyahay sidaa darteed buu dhahay ma sadaqaystaa oo ma dardaarmaa xoolahayga dhammaan inaan bixiyo maya buu dhahay rasulka sal lla wasalam inaad ka tagto dadka ku dhexlaaya ayagoo aqniyo ah oo wax haystaa ayaa ka khayr badan intaad uga tegi lahayd ayagoo faqiiro dadka tuugtuugsanaya buu dhahay rasuulka sal alه alيه wasalam saa darteed baa qofka sakaraadka waxaa loogu talagalay xoolaha saddex marka loo dhigay qayb ka mid a ayaa la siiyey asaga mar haddaa sakaraad aad soo korto hebel ha la siiye iyo ayey hala siiye iyo ninka xajka ha laga geeye iyo waxa qofka yeelaysa ma laha intaad caafimaad qabto oo shaxiixaad tahay oo xoolaha aad jeceshahay ood isleedahay haddaad bixiso amay kaa yaraadaan haddaad dhaasto amay kuu bataan talla bixiyaa sadaqo badan leh saa darteed markii nafsadu kalxamaa soo gaarta fulaan hela oo lifulaan helaa hebel inta hala sii hebel inta hala sii admaa iskale xoolaha waa ma jirto mar haddaad sakaraad soo gaarto waxaana laku sadaqaystay saddex marka loo dhigay qayb ka mid ah weliba in laga yarayaa fiican sida xadiisku tilmaamaayo uluka xataa sadaqaysu dhahay nebiga uludka xataa kaiir wuu badan yahay ow kabiir riwaayad kale waayo dadka ilmaha aad ka tegaysaa dhaxalkuu harayaa sharaacadaa waxbaxsan waaye markaad caafimaadka qabtay deen lagu weydiiyaad dhihi jirta ma haysto nin maskiinoo agtaada ku dhibaatoonaaya iyaad albaab ka xihatay qof masaakiinoo cunto haysanin oo caaw wuxuu ku casheeye aan haysanin yaad ag martood ood seexatay hadda hebel hala sii hebel hala sii ood qabri u socoto cid ka aqbalaysa ma laha saa darteed baa sadaqada waxaa nalaku gubaabinayaa walaalayaal in alaal inta qawi la yahay xoog la leeyahay faqiiltinimo laga ab laga cabsanaayo fakri hinana la rajaynaayo taasaa nala amray laakiin mar hadday qarqaro iyo meelaha ugu dambaysay soo gaarto khalaas way dhammaatay xoolahana annaga markaa melihin dhaxal bayna markaa gelayaan kafinuuni buu yidhi igu kafana bihaa ayada fainii laqiitu waxaan kala kulmoon ka helay bihaa ayada almushrikiina yowma bader maalintii beder wainii uriidu waxaan doonayaa an alqaa inaan kula kulmo bihaa taa allah ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye ayadan haddana saan u soo inaan ilaahay ula kulmo ayaan rabaa saasuu markaa sacadna waaqaas qisadiisana ay noqotay xudayfat ibnu yamaan baa noogu xigay haddii rabbi idna subxaana watacaala iyo habeen dambe ilah waxaan gaban inu xaqana waafajiyo aacadii diintana nagu sugo ilah waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala jannooyinkiisa firdows inuu nagu abaalmariyo saqadkiisa iyo cadaabkiisana naga ilaaliyo wabilaahi towfiiq allahu subxaana watacaala